Thank you. wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xiligan oo kale idaacadda kulmi ka dhegaysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan waa maalnima axada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay kow iyo bisha disembar oo ah maalinka ugu dambeeyo sanadka laba kun qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona shirka shir looga hadlayay amniga caasimada oo ka dhacay magaalada tan muqdisho dood adag oo ka taagan soo xulista xildhibaanada cusub ee puntland xili lagu wado in saacadaha soo aadan lagu dhawaaqo waxaa sidoo kale barnaamij ku maqli doontaan howlgallo ka dhanaa al-shabaab oo ciidanka dowladda ee kuwa deegaanka ay ka sameeyeen koonfurta gobolka mudug hal dhibic shan milyan oo guri ayaa ku burburtay duqeymaha yuhuudda ee magaalada khaza tobannaan sano kadibna ciidamada qaramada midoobey ayaa iskaga baxaya wadanka maali sidoo kale waxaad maqli doontaan kuuriyada waqooyi oo sheegtay in dayax gacmeedyo wax basaasa ay diri doonaan sanadka cusub ee qodobadaas wixii kale nugu soo kordhxubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ayaa ku dhagaysan doontaan barnaamijkan uu soo saaray halkan idinkala socodsiinayo cabdulaahi maxamed cali salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya mar kale ogaal heestaasi ku dhaafnaystaas waxay daafuru tahay barnaamijkeen ogaal saaxiib soo dhowow sanad cusub salaamaad min kulli aafaad hijriyada mas miilaadiga labadaba ee maxaan sugaynaa saradiyo barwaaqo nabad iyo cadaalad horumar aan ku dekayno dowlad wanaagsan dareella'aan ku joog sanadka cusub sareeda iyo nabad saadaal barwaaqo sama kuwaara soomaaliyay markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacada kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka haddii aan guda galnana waxaa sii kordhaya khilaafka ka taagan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub ee puntland iyadoona dhinacyadu ama hogaanka ugu sareeya ee maamulkaasi ay isku khilaafsan yihiin hanaanka loo soo xulayo maadaama eh, tiro xildhibaano ah oo ka socday ama kasoo jeeday deegaanada a c qaatumo la sheegay in gebi ahaanba laga saaray baarlamanka puntland inkastoo eh, madaxweyne saciid cabdulaahi deni oo wali xilka madaxtinimo ee puntland haya uu arintaasi uu diiday waxaana sidoo kale jirta in a qaatumo ismadooda dhaqanka iyo maamulkoodaba ay horey usoo jeediyeen inay casilaan xubno ku matalayay guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashada puntland guddigaas oo uu horey u magacaabay madaxweyne siciid cabdulaahi deni laba xubin oo ka midana deegaanada s c khaatumo ay ku matalayeen ee balse waxaa jirta in eh, qaar ka mid ah isimada dhaqanka ee puntland kulan ay yeesheen habeen ka hor ay ku go-aamiyeen iyagana in eh, labadaasi xubnood ay iscasilaan sidoo kalena puntland madaxdoodu ay ixtiraamaan go-aankii sc qaatumo ay sheegeen inay kaga baxeen guud ahaanba maamulka puntland balse arrintaasi waxaa si adag u kasoo horjeeda madaxweyne saciid cabdulaahi deni oo sheegay inaysan suuragal ahayn puntland ay sideedu hore ay tahay sidoo kalena doorashada lagu galayo lixdan iyo lix taliban waxa uuna ka horyimid go-aankii isimada dhaqanka ee puntland ay ku sheegeen in ay tahay in doorashadu lagu galo sagaal iyo afartanka xildhibaan ee soo haray si looga fogaado khilaaf sidoo kalena loo tixgeliyo go-aankii isimada dhaqanka ee khaatumo waxaana arintan sidoo kale la sheegay in khilaaf adag ay ka dhex dhalisay guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashada puntland kuwaas oo la sheegay in ay ku kala tagsan yihiin marka la eego sida loo fulinayo amarka madaxweyne saciid cabdulaahi deni ah in lixdan iyo lixdii xildhibaan ee baarlamaanka puntland lagu yaqaanay dib loo soo celiyo taasoo ka dhigan in toban iyo toddobada xildhibaan ee deegaanada khaatumo ay tahay mid laga qorayo suuqa oo rabitaanka madaxweyne denina ku imaanay imaanaya taas oo ay si adag uga soo horjeedaan mas-uuliyiinta qaarkood mucaaradka iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale ansixinta baarlamaanka puntland ayaa waxaa la sheegay in ay xalay ay kulan ay yeesheen iyagoo wax iska weydiinayay sida loo dhaqangelin karo amarka madaxweyne deni ee ah in aysan dheg jala qusiinin go-aankii isimada dhaqanka ee puntland ahaa in eh, sagaaliyo afartanka xildhibaan ee soo haraya doorashada lagu galo waxaana guddiga oo dood ka yeeshay arrintaasi la sheegay guddigay in ay isku khilaafeen iyadoona qorshuhu uu yahay in maanta gudigaasi ay ku dhawaaqaan xildhibaanada cusub ee baarlamanka puntland madaxweynaha eh, waa madaxweyne ku-xigeenka puntland ahmed karaashna dhankiisa waxa uu sheegay inuu taageersan yahay go-aankii isimada dhaqanka khaatumo ay goorsii horeysay sheegeen in ay gebi ahaanba uga baxeen maamulka puntland sidoo kalena waxa uu soo dhaweeyay goaankii aankii odayaasha dhaqanka ee puntland ay ku taageereen mowqifkaasi sidoo kalena ay sheegeen in loo baahan yahay in afartan iyo xubnood ee baarlamaanka puntland usoo haraya doorashada lagu galo qoraal kasoo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka puntland ahmed karash ayaa waxa uu si buuxda ugu taageeray go-aankii masiiriga ahaa ee reer isisi qaatumo ay ku sheegeen inay ka baxeen guud ahaanba puntland axmed karaash ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay tahay in loo hogaansamo eh, tixgelinta iyo sidoo kale dhaqangelinta eh, go-aankaasi waxaa waxaana uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in dhankiisa uu taageersan yahay uuna eh, cadeynayo in afartan iyo sagaalka xubnood ay tahay in doorashada lagu galo waxaana uu si weyn uga soo horjeestay in xubnaha isis qaatumo suuqa laga qorto qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ayuu waxa uu ku yiri markii aan arkay xaalada amni iyo tan siyaasadeed ee puntland ay ku sugan tahay markaan tixgeliyay go-aankii kasoo baxay golaha dhaqanka ee s qaatumo labaatan iyo saddexdii disembar labakunlabaatan iyo dalada musharaxiinta kasoo baxay labaatan iyo todobadii disembar iyo saddex iyo puntland ee sagaaliyo labaatanki waxaan si buuxda usoo dhaweynayaa in doorashadan lagu galo afartan iyo xubnood iyadoo iyadoo xaq dhowrayo go-aankii masiiriga ahaa ee bulshada deegaanadaasi marnaba ma aqbali doono toban iyo todobada xubnood oo aanan haysanin matalaada bulshada deegaanadaas sifo kasta ha ku yimaadaani waxaana ka digayaa tallaabo kasta oo keeni karta xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni ayuu kusoo gabagabeeyay qoraalka uu bartiisa facebook soo dhigay ahmed eh, karaash oo ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland waxaana karaash uu ka mid yahay mas-uuliyiinta puntland ku matalaya ama kasoo jeeda deegaanada sc qaatumo hadaba doodani taagan iyo waxyaabaha la filayo iyo waqtiyada soo aadan inay dhacaan ayaa waryaheena farxaan maxamed xuseen waxaa wax ka weydiiyey waryaheena saciid xasan faarax oo nooga soo warama deegaanada puntland eh, farxaanow aad baa u mahadsan tahay maanta wax la filayaa in lagu dhawaaqo xildhibaanadii lixdan iyo lixda ahaa ee puntland kuwaasi oo markaasi doorashadoodu ama amase xulistooda ay wadeen guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka puntland inkastoo khilaaf qodan uu ka taagan yahay dadkuna isha ay ku wada hayaan waxa ay guddigu soo xuli doonaan inay lixdii lixdii yihiin iyo afartii sagaalkii yihiin hadana laakiin maanta lagu dhawaaqi doonaa sida loo badinayo waxa loo badinayaa in guddigu ay ku dhawaaqayaan lixdan iyo lixdii xildhibaan madaxweynuhu siduu maalin dhaweed ka sheegay eh, xafladu ku dhiganayo magaalada garowe oo uu yidhi lixdan iyo lixdii baa lasoo xulayaa dadkuna inta badan wararka hoose ay ku ogyihiin in lixdan iyo lixdii oo suuqa qaybtood laga xulaya jiraan eh, laakiin isimada s s khaatumo waxa ay sheegeen inaanay marnaba aqbali doonin iyo madaxweyne ku-xigeenka puntlandba oo isaguna kasoo jeeda gobolada istri khaatumo inaanay marnaba aqbali doonin in doorashada wax aanay iyagu soo xulin oo sooxood aanan ahayn la keeno siyaasiyiinta mucaaradka laftigooda waxaay sheegeen inaanay aqbali doonin iyaguna aan yeeli doonin in dad aan la soo xulin dadkii loogu talagalay ay doorashada yimaadaan oo halkaas ay yimaadaan marka adiga maanta la firinaya farxaan oo la fiirinayaa ama galanka dambe goolka hore labada ku dhawaaqayaan marka markaasun baa la eegayaa inay bal ku jiraan iyo in kale laakiin hadda lama cadayn karo lakista loo badinayo oo madaxweyne marka agista la fiiriyo shacabka marka la fiiriyo iyo marka moogta waxyaaba badan oo siyaasiyiinta mucaaradka iyo cid kasta la fiiriyaba waxaa laga cabsi qabaa inay ku jiraan xildhibaanada ee hadda laga baqayo inay ku jiraan baarlamaanka lagu dhawaaqi doono ma kuwii horaa ama waa cusub oo gudiga ay soo xuleen farxaana horta lama hubo kuway noqonayaan laakiin boqolkiiba boqol waxay u badan yihiin kuwad cusub waxaad dhici karta kuwii hore hal iyo laba inay kaga jiraan ama waxaa badnayn kaga jira laakiin siday u badan yihiin waa xildhibaano cusuba suuqa laga xushay marka mar hadii lagu leeyahay suuqa laga xushay xildhibaanadii hore ma soo noqon karaan sababto xildhibaanadii hore xildhibaano dhinaca madaxweyne deni badankooda kasoo horjeedanaya hadaan hadda wax isbedelin marka xildhibaano cusub oo suuqa laga cushay oo aan saax ku imaan baa la soo saaraya marka xildhibaano cusub bay u badan yihin soo xildhibaanada isme sooma soo xulin waxaa ismadii gobolka kasoo jeeday s c wax la yaqaano oo xildhibaanada soo xulaya ma jiraan miya s siaad ogtahay farxaano watay tiri waa ka baxnay qaybna kama nihin annaguna maamul gaaraanu nahay ismada iyo maamulka waatay hadleen markaasna ay sheegeen puntland aan hataanka qayb ka noqon doonin xildhibaanada ku darsan doonin madaxweyne ku-xigeen ku darsan doonin golo wasiira ku darsan doonin cidna qayb ka ahayn marka banaanka ay ka yihiin maamulnaaf banaan ay yihiin waatay saas yaa soo xulaya taalla meesha iyaga mar haday ah, ma nagoo u shacabka iyaga iyo deegaanadayna oo doonayna aanu maamul gaara noqono marka labadii kun sideed iyo tobankii waa ugu dambaysana soo xulaan markaa saasay noqonaysaa laakiin hadda suuqaa laga xulanaya ma jiraan ilaa iyo haada cid isku soo sharaxday xildhibaanadaasi oo la ogyahay dadka deegaanka ay ka warqabaan oo xukuumadii iyo bulshada ku dhaqan garowe ay ogyihiin in xildhibaano doon ay yihiin oo s e c inay matalaan ay rabaan maya wax haba yaraatee soo sharaxay ama madaxweyne ku ha noqoto oo haddayo kale ay aada isugu soo sharaxi jireen siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada s c oo laga dareemi jiray saansuantooda iyo dhaqdhaqaaqooda xoogan haddayo kale ama mar hore soo sharax jireen sanadka lama hayo xildhibaano laftigooda lama hayo waa jira xildhibaano doonaya hankaasi lahaa ku talagashna inay sharaxaan xilkaasi u tartamaan ama eh, doontaan laakiin markii warkaas soo baxay bay dib wada fadhiisteen marka hadda ma jiraan laakiin de eh, waa jiraan xildhibaano hoose oo eh, kuwa aan la hubin maanta lagu dhawaaqayo kale waa jiraan oo doonayay laakiin xildhibaano rasmiga ah oo si cad cad oo eh, ugu dhawaaqe sida xildhibaanada kale ee deegaanada puntland furta sagaalka ugu wada dhawaaqeen oo doonaya ma jirin hadda xukuumaddu waxay doonaysaa in ay xildhibaanadaasi toban todobada xildhibaan liiska ay kusoo darto mucaaradku ay diidan yihiin oo afartan iyo sagaal ayaa lagu galay ee doorashada taagan yihiin marka maamulka puntland iyagana waxay taageereen kuwii hore ee garaadada ee maamulka s qaatumo xaaladda markaad fiirisid sidee kula egtahay xaalad ma fiicno farxaano marka xaalada la fiirto maanta la sugayaa bal waxay sheegaan gudiga xalinta khilaafaadku laakiin xaaladdu ma fiicna wax kasta waa dhici karaan in lagu heshiiyoonaya adugoona waa laska gelayaa iyo in xaalad kalele noqoto oo si kale noqoto labada waa la filan laakiin maanta unba la sugaya waxay noqoto horta nimankaas iyo waxa ay sheegaan baa laga sugaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hal mar ayaa laysla dooran jiray oo sida ay la ogyahayba marka hadda ilaayo haatan lama haya cid isharaxday madaxweyne ku-xigeenka madaxweynihii ayaa keliya ayaa musharaxiinta la arkayaa marka haddii madaxweyne ku-xigeenkii cid isku sharaxda lahaynin see ku suurtagelaysaa in doorashada ay ku dhacdo farhaanow cidda aan isku sharaxin madaxweyne ku-xigeenka waxa weeye deegaanada s c iyo siyaasiyiinta halkaasi ka soo jeeda laakiin siyaasiyiin kale oo puntland kasoo jeeda waa isu sharaxeen waxaa hataan isu sharaxay sanatarro ka tirsan aqalka sare ee dowlada federaalk soomaaliya oo aan kasoo jeedin deegaanada s s waxaa isu sharaxay duqii hore ee degmada boosaaso cabdisalaan bashiir cabdisalaan waxaa isu sharaxay doore xildhibaankii hore oo sideed xildhibaan oo eh, baarlamaanka laga saaray marka waa jiraan rag badan oo isu sharaxay laakiin dhammaantood dee deegaanada s c baana kasoo jeedeen oo lagu yaqaano iyagu lahaa aggaasay kasoo sharaxeen sidoo kale waxaa iska soo sharaxay rag gobolka mudug kasoo jeeda marka waa loo sharaxayahay waa la doonayahay macnaha waxaan meesha ku jirin raggii loo yaqaanay oo lahaa kursigan lawana kala leeyahay puntland kuraate raggii xorkaxeen kala habaana kasoo sharafan raggan waa kasoo sharafan marka waa lagu gelayaa raggaasa la dooranaya saasay noqonaysa kaasi wuxuu ahaa waryaheyna siciid xasan faarax oo wararkii ugu dambeeyey ee doorashada puntland uga waramayay waryaheena farxaan maxamed xuseen weli barnaamijka ogaala dhegeysanaysaan oo idaacadda kulmi ee magaalada muqdishodan kaga imaanaya qeybaha hore ee barnaamijkan waan maraynaa markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii aan maalmahanba uga hadlaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya laba kun labaatan iyo saddex oo maanta ku eg qeybtiisii ugu dambeysa ee barnaamijkaasina kusoo dhawaada kulanti wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan qaybtii ugu dambeysay barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa iyo isbedeladii ka dhacay caalamka sanadkan dhammaadka ee markale kale ismaqal wanaagsan dhegaystayaal qaybta ugu dambaysa ee barnaamijkeena gaarka ku soo qaadan doonaa dhacdooyinkii isbedeladii ugu waaweynaa ee ka dhacay caalamka bilihii ugu dambeeyey ee sanadkan aynu ku bilownay kii bishii oktoobar sanadkan wasaaradda caafimaadka dowladda masar ayaa shaaca ka qaaday in ruux ay ku geeriyoodeen shil gaari oo ka dhacay wadada alexandriya oo kilomiter dhanka waqooyi kaga beegan magaalada qaahira ee caasimada dalka masar iyadoo shilkaana uu ka dhashay kadib markii dhowr gaari ay isku dhaceen xilliga koobii soddonkii bishii oktoobar sanadkan dhammaadka ee kabtanka xulka qaranka argentiin iyo laacibka kooxda kubadda cagta ee inter miami leonel misi ayaa ku guulaystay xidiga ugu fiican caalamka ee kubadda cagta isagoo abaalmarintan ku garaacay laacibka kooxda manchester city erlin halan iyo kabtanka xulka qaranka faransiiska kilian ebembe waxaana la aaminsan yahay in sababta tamiisi ugu guulaystay abaalmarinta xidiga ugu fiican caalamka ee balona dior ay tahay guushii weyneed ee uu la gaaray xulka qaranka argentiin kuwaasi oo lix iyo soddon sano kadib ku guulaystay koobka adduunka ee lagu martigeliyey dalka qatar dabayaaqadii sanadkii hore kowdii bishii nofembar sanadkan madaxweynaha dalka serbiya alexander fokin oo xafiiska dalkaasi looga arimiyo joogay wax ka yar laba sano kadib doorashadiisa ayaa kala diray golihii baarlamaanka dalka serbiya isagoo ku dhawaaqay in dalkaasi laga qabanayo doorasho wakhtigeeda laga soo hormariyay saddexdii bishii koobiyo tobanaad sanadkan maxkamadda sare ee dalka nigeria ayaa amartay in maxkamad la soo taago gudoomiyihii bangiga dhexe ee dalka nigeria godwin emivile kaasi oo lagu eedeeyay fala la xiriira musuq maasuq intii uu ahaa gudoomiyihii bangiga dhexe ee dalka nigeria afartii bishii koobiyo tobanaad sanadkan militariga yuhuudda ayaa duqeyn la beegsaday gaari nuuca gargaarka degdega ah oo lagu waday dhaawacyo dad rayada oo falastiiniyiin ah waxaana duqeyntaas ku geeriyooday in ka badan shan toban ruux oo rayada sida ay xilligaas xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee falastiin shantii bishii koobiyo tobanaad sanadkan booliska dalka jarmalka ayaa sheegay in dad laga shakiyey ay hakadgeliyeen shaqadii garoonka diyaaradaha hamburg ee dalka jarmalka taasi oo joojisay diyaaradihii kasoo degi jiray garoonka hamburg iyo kuwii ka bixi jiray iyadoo saacado kadibna gacanta lagu dhigay in ciidamada ammaanka jarmalka ay ka shakiyeen lixdii bishii noofembar sanadkan dhamaadka ee dowlada koonfur afrika ayaa u yeertay danjirihii u fadhiyey magaalada talaaviv ee cariga yahuudda iyadoo aad uga carootay xasuuqa milatariga yahuudda ay ka wadeen marinka ghaza sidaasoo kale waxaa danjirayaashoodii israa'il u yeeray wadamada ekwador jaad jili iyo colombiya kuwaasi oo dhammaantood cara ka muujiyey duqaymaha aan loo meeldeegin ee ciidamada yahuudda ay ku bartilmaamaysanayeen shacabka ku nool gaza sanadkan guddiga fulinta midooda yurub ayaa ku dhawaaqay in qorshaha kubiirista yukrein ee midooda yurub la dadejin doono islamarkaana la dhegaysan doono doodaha ugu horeeya horaanta sanadka taasi oo gelisay rajo wanaagsan xukuumadda yukrein oo doonaysay inay ku biirto midooda yurub islamarkaana codsiga kubiirista horey ugu gudbisay xubnaha midooda yurub koob iyo tobankii bishii nofembar sanadkan dhamaadka ee militariga yuhuudda ayaa weeraray isbitaalka al-shifa oo ah isbitaalka ugu weyn ee ku yaala magaalada gaza ee falastiin iyadoo la arkayay taangiyada dagaalka yuhuudda oo isku hareereeyay wadooyinka soo gala isbitaalka waxaana arrintan walaac ka muujiyey xilligaas guddiga dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee falastiin iyadoo xilligaa shaqada ay joojiyeen in ka badan labaatan isbitaal oo ku yaala gaza kuwaasi oo waayay kaabayaashii caafimaad ee lagu shaqayn lahaa xilli ghaza laga jaray korontada shidaalka iyo biyaha labiiy tobankii bishii koobiyo tobanaad sanadkan kooxa hubaysan ayaa weerar ku qaaday iskuul ay lahaayeen yuhuudda oo ku yaala dalka kanada iyadoo booliska wararsi kanada xilligaa ay sheegeen in weerarkan uu la xidhiiro yuhuud naceeb iyo cara ka dhalatay duqeymaha yuhuudda ay ka wadeen xilliga falastiin afartobankii bishii nofembar sanadkan dhammaadka ee xiriirka kubadda cagta ee dalka colombiya ayaa shaaciyey in xorriyadiisa uu dib u helay aabbaha dhalay laacibka kooxda kubadda cagta ee liverpool louis dias kaasi oo bishii oktoobar ay kooxo hubaysan ka afduubteen waqooyiga dalka colombiya shaniyo tobankii bishii nofembar sanadkan maxkamadda sare ee boqortooyada ingiriiska ayaa sharci darro ku tilmaantay go'aan xukuumadda u k ay ku doonaysay in dadka magangelyo doonka ah laga saaro ingiriiska lana geeyo dalka ruwanda taasi oo dhabarjab weyn ku noqotay xukuumadda raiisul wasaaraha dalka ingiriiska rishi sunak taasi oo doonaysay in la meel mariyo qorshaha xukuumadda ee ku aadanaa in kumanaan kun oo ka mida ah dadka magangelyo doonka ah laga saaro ingiriiska isla markaana la geeyo qaybo ka mida ah afrika gaar ahaan dalka ruwanda bishii bishii nofembar sanadkan madaxweynihii dalka liberia george weha ayaa qirtay in looga adkaaday doorashadii ka dhacday dalka isla markaana uu ka adkaaday hogaamiyaha xisbiga mucaaradka kadib loolan adag oo ay galeen labada hogaamiye weha oo ahaa ciyaaryahan ciyaari jiray ciyaaraha kubadda cagta ayaa aqbalay natiijadii ay soo saareen guddiga doorashooyinka qaranka ee waddankaasi liberia waxauna aqbalay natiijada xilli ay ahayd mid un hordhac ah oo xataa aan ahayn natiijadii rasmiga ahayd arrintaana waxaa bogaadiyey hogaamiyaasha madaxda afrika oo ku tilmaamay arrinku dayasho mudan in hogaamiye afrikaana uu aqbalo natiijada doorashada iyadoo xitaa aysan ahayn midii rasmiga ahayd ay guddigu ku dhawaaqeen george weha ayaa sameeyey arrin uub ku ah doorashooyinka qaaradda afrika isagoo aqbalay natiijada doorashada intii aan xitaa lagu dhawaaqin natiijadii rasmiga ahayd isla maalinka xiriirka kubadda cagta ee dalka ingiriiska ee efega ayaa ku dhawaaqay in toban dhibcood ay ka jareen kooxda kubadda cagta ee everton ee ka ciyaarta horyaalka english premier league kadib markii lagu eedeeyey kooxdan inay jebisay sharciga dhaqaale wanaaga ee dalka ingiriiska sagaalitobankii bishii koobiyo tobanaad sanadkan madaxweynaha dalka maldevis maxamed moiso ayaa ugu baaqay dowladda hindiya in ciidamadeeda milatariga ay kala baxdo dalka maldevis kadib markii uu ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday waddanka bishii sagaalaad sanadkan kii bishii nofembar sanadkan dowladda congo barzavila ayaa xaqiijisay in dad aan ka yareen toddobaiyosodon ruux ay ku dhinteen isbuurasho ka dhacday garoon ku yaala dalkaasi oo ay ka socotay qorasho ciidan isbuurashada ayaa dhalatay kadib markii dadka isku dayeen inay xoog ku maraan afaafka garoonka ku yaala caasimada dalkaasi ee brazzaville labaaankii bishii novembar sanadkan dhammaadka ee israa'iil iyo xamaas ayaa ku dhawaaqay inay ku heshiiyeen xabad joojin socon doonto afar maalmood iyadoo heshiiska ay garwadan ka ahayd dowladda qatar marka laga soo tago heshiiska xabajoojinta ay dhinacyadu gaareen sidoo kale heshiiska waxaa qayb ka ahaa inay iswadaarsadaan maxaabiis ay kala haysteen dagaalyahanada ururka xamaas iyo israa'iil waxaa xilligaa lagu dhawaaqay in dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin ay sii deen doonaan ilaa konton xubnood oo ka mid ah xubnaha maxaabiista ay gacanta ku hayeen taa beddelkeedana ay ku beddelan doonaan in israa'iil ay sii deyso boqol iyo konton ka mid ah shacabka falastiin oo isugu jiray haween iyo carruur iyo dhallinyaro kuwaasoo in muddo gacanta ugu jiray israa'il sarkaal sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa xilgaa xaqiijiyey heshiiska isagoo intaa ku daray in saddex qof oo maraykan ah lagu dari doono lahaystayaasha lasii deen doono xilliga madaxweynaha dalka maraykanka joy biden ayaa xilligaa bogaadiyey heshiiskan ay wada gaareen dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo israa'il waxauuna ku ammaanay dowladaha masar iyo qatar doorka ay ka qaateen in la gaaro heshiiskan oo muhiim u ahaa in la joojiyo duqaymaha israa'iil ee ka wada gaza afar maalmood gudahood israa'iil ayaa sii dayeysa boqol konton ka mid a ah maxaabiista falastiiniyiinta ee ay gacanta ku haysay in muddo ah sidaasoo kale dagaalyahanada ururka xamaas ayaa iyana sii daayay konton xubnood oo ahaa maxaabiis ay gacanta ku hayeen oo isugu jiray ajaanib iyo kuwa israa'iiliyiina kuwaas oo lagu wareejiyey dhinacyada garwadaanka ka ahaa heshiiska horaantii bishii desembar sanadkan waxaa gebi ahaanba burburay heshiiskii xabaajoojinta iyo maxaabiis isdhaafsiga ay horay u wada gaareen dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo israel iyadoo militariga yuhuudda ay xilligaa dib u bilaabeen duqaymo xoogan oo ay ka geysanayeen magaalooyinka dhaca koonfurta iyo waqooyiga ghaza waxaana saacadii ugu horreeyey duqaymahaas ku geeriyooday boqolaal ruux oo rayid ah kuwaasi oo ah dadka falastiiniyiinta saddexdii bishii disembar sanadkan dhamaadka ah ee afayeen u hadlay madaxweynaha dalka koonfur afrika ayaa beeniyey inuu iscasilayo madaxweynaha dalkaasi sili rimafosa kaasi oo xubno ka mid a ah golaha wakiilada koonfur afrika ay ku eedeeyeen in madaxweynuhu uu ku lug yeeshay kiis la xidhiira musuqmaasuq iyadoo xilligaa afayeenka u hadlay madaxweynaha koonfur afrika uu shaaca ka qaaday in madaxweyne sili rimafosa uu taagay taagan yahay inuu mar kale tartamo hoggaanka dalkaasi siddeedii bishii disembar sanadkan dhammaadka ee dowladda imaaraadka carabta ayaa horkeentay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay qaraar lagu dalbanayo in xabajoojin looga sameeyo gaza iyadoo qaraarkaasi ay u codeeyeen in ka badan boqol dal hase ahaatee waxaa codka diidmada qayaxan ee vito bower ku diiday qaraarka dowladda maraykanka waxaana diidmada maraykanka ee xabajoojinta ka dhalatay falcelin caalami ah oo ay sameeyeen hogaamiyaasha caalamka iyadoo xilligaa lagu dhaleeceeyey maraykanka uu u diiday qaraarka xabajoojinta ee ay soo jeediyeen inta badan dalalka caalamka madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo xilligaas hadlay ayaa sheegay in aysan dunidan cadaalad ka jirin sidoo kale fadhiyada qaramada midooban aysan ahayn kuwa cadaalad ah maadaama qaraar ay u codeeyeen boqol dal uu hal dal codka diidmada qayaxna u adeegsaday in qaraarkaa la joojiyo saddex-iyo bishii disembar sanadkan dhamaadka ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa meel mariyey una codeeyay qaraar lagu sameynayo xabajoojin iyo gargaar bini'aadamnimo in la gaarsiiyo gaza kaasoo isku raaceen inta badan dalalkii soo xaadiray fadhiga golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay si loo joojiyo xiisada dagaal ee u dhexaysay dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo sidoo kale israel boqol saddex iyo konton dal ayaa u codeeyey xilligaas in la meel mariyo qaraarka xabajoojinta waxaana qaraarkaas kasoo horjeestay toban dal oo ay ku jiraan wadamada mareykanka iyo ingiriiska kuwaasi oo gebi ahaanba diiday inay u codeeyaan qaraarka lagu dalbanayay in xabajoojinta looga sameeyo gaza iyadoo aysan marnabo dhaqan gelin qaraarka ay meel mariyeen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobe oo israa'il ay weli halkeedii kasii waday duqaymaha ay ku bartilmaamaysanayso dadka rayidka ah ku dhowaad labaatan kun oo ruux ayay ciidamada yuhuudda ku dileen weerarada iyo duqaymaha ay ka geysanayeen ghaza waxaa sidoo kale joogta ahaa mar weliba weerarada ay ku qaadayeen xaafadaha ay degan yihiin dadka rayidka ah ee ku yaala daanta galbeed iyadoo khaza ay gashay mid ka mid a ah xaaladihii ugu xumaa ay soo marto in muddo ah hore marinka khaza waxa uu ahaa mid go'doonsan hase ahaatee waxa xooga sii daray weerarada iyo duqeymaha joogtada ah oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayeen ghaza guud waa egintaa dhegeystayaal barnaamijkii gaarka ah ayaynu kaga hadlaynay dhacdooyinkii ka dhacay caalamka sanadkan dhamaadka ee waxayna ahayd qaybtii ugu dambeysay barnaamijkeena gaarka ayaynu kusoo qaadanaynay dhacdooyinkii isbedeladii waaweynaa ee ka dhacay caalamka sanadkan dhamaadka ee waxaana la ka rajaynaynaa in sanadka soo aadan uu inooga dhigo mid barwaaqo ah dalkeenno nabada iyo dad isku filan intaan barnaamijkan lamid ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo waxaad barnaamijkaas gaarka ah ayaan ku eegeyna dhacdooyinka ugu weynaa ee laba kun labaatan dhacay waana barnaamijkaas wuxuu ahaa qeybtii ugu dambeysay maadaama sanadka laba uu maanta ku egyahay hadii aan eegno xaalka magaalada khazana ee israa ayaa weli waxa ay sii wadaa duqeymihii ka geysanaysay magaalada khaza iyadoona la sheegayo saacadihii ugu dambeeyay in ku dhowaad lixdan ruux ay geeriyoodeen kadib markii ay israa-el ay ku duqeyso goobihii ay ku sugnaayeen sidoo kale duqeymihii ugu dambeeyey israa-el waxaa ku dhaawacmay boqol ruux oo shacab falastiiniyiin ah iyadoona lasoo warinayo in afar labaatankii saac ee ugu dambeysay xaalada magaaladu ay iskasii adkeed iyadoona ilo ka tirsan caafimaadka ee warbaahinta al-jaziira u sheegeen inay diiwaan geliyeen ku dhowaad dhimashada lixdan iyo afar ruux oo shacaba waxaana sidoo kale jirta in kulan deg dega ay iskugu imaanayaan wasiirada dagaalka u qaabilsan isra kulankaasi oo looga hadlayo ee suurtagalnimada in laisdhaafsado maxaabiis hor leh xilli kooxda xamaas ee iska cabinta iyadu dhankeeda ay diidan tahay in heshiiskaasi uu dhaco tan iyo inta ay israel si buuxda uga baxeyso magaalada khaza dagaalkan uu ka joogsanayo halka ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu uu ku adkeysanayo in dagaalku uu sii socdo maadaama wax ka badan laba bilood ama ku dhawaad saddex biloodba aysan wax natiijo ah ka keenin dagaalkii khaza waxaana sidoo kale jirta in madaxweynaha wadanka mareykanka waa jo biden iyo maamulkiisaba ay ku guuldareysteen in ay dagaalkaasi iyagana dhankooda wax guul ay kasoo hoyaan maadaama isra-el oo ay hiil iyo hooba la garab taagnaayeen aysan eh, wax natiijo ah ka keenin dagaalkaasi ayna dhaafi la-dahay fariisimaha ay ciidamada iska caabinta xamaas ay ka sameysteen gudaha magaalada khaza sidoo kale waxaa jirta in iyaga dhankooda ay ku guul dareysteen in koongareeska mareykanka ay ka ansixiyaan in hub laga iibiyo israel xili ay xaaladu ku cakiran tahay waxaana israa'iil ay si gaar ah weli wadaa beegsiga dadka shacabka ah iyadoona la sheegay in ku dhawaad labaatan ruux ay ku geeriyoodeen dagaalkii bilowday horaantii bishii oktoobar iyadoona dadka dhaawaca ay ku dhow yihiin lixdan kun oo ruux waxaana jirta in dhanka israa'iil loo diiwaan geliyay dhimashada kun ruux waa inta iyagu ay sheegteen balse tiradu ay intaas iyo labajibaarba ay ka badan tahay waxaa sidoo kale jira tobanaan askari oo ka tirsan ciidamada israel oo ku waashay eh, xaalado caafimaad oo aada u liitana ay kasoo wajaheen dagaalka magaalada khaza ka soconaya waa kuwa badbaaday ama ka badbaaday eh, beegsiga ay kooxda xamaas ee iska cabinta ay ku hayso ciidamada yuhuudda ee ka dagaalamaya gudaha magaalada khaza waxaa jirta in askartani qaarkood la sheegay inay waasheen haatana lagu dabiibayo cisbitaalada ku yaala gudaha israel ee intooda badan ay yihiin kuwo saaxiibadood hortooda lagu dilay kuwo kalena ay ka badbaadeen qaraxyada waaweyn ee magaalada ka dhacayo sida taangiyada waaweyn ee israel ay leedahay malaayiinta doolarna ay uga baxday oo hortooda ku gubanaya ama ay xamaas ay ku qarxinayso waxaana uu sheegay eh, wasiirka gaashaandhiga ee eh, israael inay jirto dhaqaad waa ciidamo badan oo ka tirsan israael oo tobaniye uu ku sheegay oo lagu dabiibayo cusbitaalada gu yaala gudaha israael tani markii ay duqeymaha lixaad kale ee yuhuudda ay ka bilowdeen magaalada khaza waxaa la sheegay in guryaha ku burburay ay tira ahaan lagu qiyaasay hal milyan iyo shan boqol oo guri taas oo muujinaysa sida ay ciidamada yuhuuddu ay u beegsanayaan goobaha dadka shacabka ay degan yihiin gaar ahaana guryahooda waxaana magaalada khaza ay u muuqataa in ay tahay magaalo goor sii horeysaba la burburiyey ama laga barakacay marka la eego burburka xoogan ee soo gaaray iyadoona sidoo kale ay jirto in magaalada ay weli ay ka jirto eh, xaalad hubanti la-aana ah oo ay dhinacyadu aysan u dhoweyn in heshiis ay gaaraan inkastoo israel dhankeeda uu saaran yahay cadaadiis xoogan oo ah in ay gasho heshiis isdhaafsiga maxaabiista ku saleysan balse xamaas ayaa ku adkeysanaysa dhankeeda inaysan wax kale oo heshiis aysan la gelinin taasoo u muuqanaysa in kooxda xamaas ay weli ku gacan sareyso dagaalka ka soconaya khaza waqti walbana ay soo bandhigto muuqaalada eh, laga soo duubay ama muuqaalada ay kasoo duubayaan taangiyada israael ee gubanaya iyo sidoo kale askarta looga eh, lagu jiidayo wadooyinka waaweyn ee haza danka kale ruushka waxa uu sare usii qaaday dagaalka uu ka wado wadankaasi ukraine iyadoona waqti walba lasoo gudbinayo xogaha la xiriira dadka ku dhimanaya gudaha wadanka ukraine taasoo ka dhigan in ukraine ay iska iloobeen wadamada reer galbeedka ee goorsii horeysay u sheegay in haddii ay ruushka la dagaalamaan in ay taageero xoogani ay siinayaan ukraine haatan waxa ku jirtaa xaalad lagu tilmaamay in ay tahay mid hubanti la-aan oo xilli walba ama saacad walba la filan karo duqeymaha kaga imaanaya dhankaas iyo ruushka duqeymihii ugu dambeeyey mas-uuliyiinta eh, ukraine waxa ay sheegeen in ay ku geeriyoodeen tobanaan ruux oo shacab iyadoona dhanka koonfureed iyo dhanka bariba ay ka soconayaan duqeymo lixad leh ah oo ciidamada ruushku ay geysanayaan sidoo kale waxaa lasoo wariyey in qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen magaalada caasimada ee kiyef halkaas oo dad badan ay ku dhinteen moscow waxa ay wadaa in ay sii xoojiso dagaalka ay kula jirto ukraine si ay natiijo uga keento weerarkaasi bilowday laba sano ka hor waxaana jirta in sidoo kale eh, weeraradii ugu dambeeyey ama duqeymihii ugu dambeeyey la sheegay inay ku geeriyoodeen labaiyo labaatan ruux oo dhintay saacadihii ugu dambeeyey halka maalnimadii shalayna lasoo wariyey in ku dhowaad kow ruux ay ku geeriyoodeen weerar ka dhacay magaalada kiyev kadib markii halkaasi ay gantaalo ay ku tuqeeyeen ciidamada ruushka dagaalkan ka soconaya gudaha wadanka ukrain ayaa haatan waxaa u muuqanaya in ay dowlada ruushka ay ku gacan sareyso halka madaxweynaha wadanka ukrain valadimir seleniskine uusan weli wax jawaaba ka helin baaqiyo badan oo uu u diray dhanka iyo saaxiibadiisa galbeedka kuwaas oo u muuqdo in ay ka daaleen taageerada ay siinayaan kooxda amaaba dowlada ukraine maadaama aysan u babacdhigi karin dowlada ruushka oo weli ku adkeysanaysa dagaalka ay kula jirto ciidamada ukraine oo ay rajana ay ka qabto in ugu dambeyn ay gacanta ay ku dhigi doonto guud ahaanba wadankaasi dhanka maali haddii aan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobey ayaa waxaa lagu wadaa in maanta inta ku harsan wadankaasi ay gebi ahaanba ay iskaga baxaan iyadoona taasi ay soo afjarayso tobanaan sano oo ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobey ay ka howlgalayeen wadankaasi maali waxaa la sheegay in ay wadankani ay ciidamadani ay yimaadeen sanadku markuu ahaa laba kun iyo saddex iyo tobankii ugu dambeeyeyna waxaa socday qorshe ciidamadani guud ahaanba looga saarayo wadankani maadaama intaas ay ku sugnaayeen amni darro maahana wax kale aysan usoo siyaadinin dalkani ee ku yaala qaarada afrika howlgalka qaramada midoobey ee wadankaasi maali ayaa la sheegay in ciidamadii ugu dambeeyay halkaasi ka joogay oo lagu sheegay in tiro ahaan ay ahaayeen kumanaan laga saarayo maanta waxaana jirta in wadankani ay qaramada midoobay ay goorsii horreysay ay geysay ilaa iyo laba iyo toban kun oo nabad ilaalinta ah kuwaas oo intooda badan ay wadankaas kaga baxeen kuwa ugu dambeeyana lagu wado in maanta laga saaro saddex boqol iyo toban ka mid a ah ciidamadaasi ayaa la sheegay inay ku dhinteen wadankaasi iyadoona loo aqoonsaday maali inay tahay wadanka labaad ee lagu dilay ciidamada ugu badan ee qaramada midoobe ka socda marka laga tago wadanka maali markan haddii aan dhankii xubnaha aan eegnana waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada fiican dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalyaanta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa idila socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed waaya istar waxaynu ku bilaabeynaa hadalyaanta afar labaatanka saac ee aadka loo hadlahaya haddii aanu eegnana waxaa leeyahay nin u dhashay wadanka australia ayaa lasoo warinayaa in ka badan afartan iyo shan sano inuu ahaa baadari oo aada loo qadariyo islamarkaana uu ka shaqaynayay kiniisad hadda waxaa alleh waafajiyay qaadashada diinta dhabta ah ee islaamka isagoo ku shaaciyay barihiisa bulshada arrintan dad badan ayaa ka hadlay oo boqolkiiba boqol muslimiin u badnaa haddaba ninkan oo la sheegay in daadiisa ay u dhexayso ilaa iyo lixdan sano ilaa iyo toddobaatan sano ayaa lasoo warinayaa in afartan sano uu fidinayay diinta kirishtaanka laakiin ugu dambeetii uu soo islaamay wuxuuna berihiisa bulshada kusoo daabacay ugu dambeetii waxaan qaatay diinta dhabta ah ee islaamka arrintan ayaa baraha bulshada aad loo hadalhayay waxaana uu shaca ka qaaday in allah subxaana watacaala ugu mahadcelinayo maadaama in ka badan afartan sano uu baadari ahaa aadna loo qadarin jiray ninkan ayaa la rumaysan yahay in dad badan ay aaminsan yihiin sidoo kaleetana dad badanna ah ay ku soo islaami doonaan madaxiisa maadaama isaguo islaamu noqday alle ka sidoo kaleet waxa uu shaaca ka qaaday in hadda uu aad aad u faraxsan yahay wuxuu leeyahay waan faraxsanahay afartan iyo shan sano ka badan ayaan baadari ahaa ayuu berihiisa bulshada kusoo qoray arrintaana baraha bulshada ayaa aad loo hadalhayaa iyadoona dunida islaamka ay ka hadlayaan ninkan oo afartan shan sano ka badan baadari ahaa sidoo kaleetana ugu dambeetii uu qaatay diinta islaamka wuxuuna shaaca ka qaaday in allah subxaana wa tacaala ugu mahad celinayo waayahay dhegeystayaal dhanka kaleetana haddaynu eegnana hadalhaynta kale jirta waa dhankii ciyaaraha waxaana la leeyahay kooxda kubadda cagta manchester united waxay guuldaro kala kulantay kooxda kubadda cagta nottingham forest taasoo ka dhigan in kooxda kubadda cagta manchester united oo hore ay guuldaro ay dusha u saariyeen kooxda kubadda cagta astafilla oo horyaalka bermeliga u tartamaysa laakiin waa lagu dhigay oo kooxda kubadda cagta manchester kooxda kubadda cagta nottinghamka forest ayaa laba goole hal ku garaacday haddaba waxaa weli laisweydiinayaa tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united marba waasi mar uu guulaystaa marna waa guuldareystaa laakiin hadda waxaa leeyahay waxaaba gebyahaanba waxaa macquula ah in gebyahaanba la ceeriyo ninkan tababaraha kooxda kubadda cagta manchester taageerasa manchester united aad iyaad ayay ugu xun yihiin cagta manchester xaaladda haysata mar way badinayaan marna waa laga badinaya marka arrintaasna way jirtaa dhan kaletana kooxda kubadda cagta mancity ayaa waxaynu ognahay inay taariikh ay samaysay shan koob ay ku guulaystay markii ugu horreysay koox brimileaga ama koox england ah ma jirto oo weligooda shan koob xilli ciyaareedan ku guulaysatay marka iyaguna koobka brimier eh, leaga efe kaabka champions leaga sidoo kale subarkaabaha iyo calabwol kaabka ayay dabcan kusoo bandhigeen garoonkooda itixaad stadium iyagoo dabcan guul weyn ka gaaray kooxda kubadda cagta sheffield united halka taageerayaashan ay ku faraxsan yihiin soo ciyaaryahanka lagu magacaabo kevin debronia waxaynu arki doonaa maanta kulanka xiisaha badan ee udhexeeya kooxda kubadda cagta fulham iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal arsenal waxay doonaysaa iyaguna sanadkan meel fiican ay ka gaaraan horyaalka brimier leaga hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal markan dhanka iyo waliba qormooyinka cabdirashiida qormada ugu horeysa dhankayga waxay leedahay haddii aad ku dhalato faqiirnimo ma ahan qaladkaaga laakiin haddii aad ku dhimato adoo faqiir ah waa qaladkaaga waxaan u doortaa qof caajisoole ah inuu qabto shaqo adag sababtoo ah shaqsiga caajiska badan wuxuu raadin doonaa hab fudud ee uu ku qaban karo hooshaasi waan fahmi karaa rabitaanka haysashada malaayiin dollar waxaa jirta xoriyad gaar ah oo la timaada taas dunidu waxba kaama gelin isku kalsoonaantaada dunidu waxay kaa rajayn doontaa inaad gaarto shay ka hor inta aadan dareemin wanaagsanaanta naftaada inta aan ku sii jeedno qarniga xiga hogaamiyaashu waxay noqon doonaan kuwa awoodsiiya kuwo kale way wanaagsan tahay inaad u dabaaldegtid guushaada laakiin waxaa in badan kasii muhiimsan inaad ka warhayso si taxadar leh casharada guurdarada qormadan waxaynu kusoo xignay qof baraha bulshada oo kusoo gala maxamed cabdinuur waayahay qurmada ugu dambaysa dhankaygana waxaa lagu bilaabay sitan waxaa leeyahay maalintaada ayaysan ku dhaafin adigoona aqrin qur-aanka kariimka sidoo kale etna salaa ah subax wakhtigeeda ku tuko oo aysan ku dhaafin sidoo kaleet waxaa leeyahay dejiso qorshe maalmeedkaaga ka hor inta aadan xaafada ka bixin sidoo kaleetna subaxii ha ilaawin inaad aqrisato adkaarta si maalinkaasi aad magaanta eebe u gasho sidoo kaleet waxaa leeyahay taleefonkaaga ha furin markaad hurdada ka toosto subaxdii sidoo kaleeta sadaqayso waxii aad awoodo ayuu qoraaga qormadan soo gabagabeeyey waxaanu ka soo xiganay qoob baraha bulshada kusoo gala ismaaciil bulle guud ahaana dhegeystayaal xubinta bandhig warbaahinta bulshada intaan ayaanu kusoo gabagabaynana nool kulanti waxaa dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye markan saacadda waa kow iyo tobankii barqanimo aan dib idiin xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ogaal ku jira wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu ku dhawaaqay in bilowga sanadka cusub ee beri bilaabanaya la qaadi doono qaybo badan oo ka mid ah dhagaxyada amni ee yaala wadooyinka magaalada muqdisho xilli uu isbeddel ku yimid amniga magaalada caasimadda ah wasaaraha oo ka hadlayay shir loogu soo bandhigayay horumarkii guulaha laga gaaray amniga caasimadda ayaa waxa uu sheegay in dowladnimadu aysan horumar samayn karin haddii aan amniga la xaqiijin islamarkaana uu amnigu furo u yahay nolosha oo dhan waxaana uu sidoo kale uu u baaqay ganacsatadii bulshada soomaaliyeed inay sii xoojiyaan doorkooda ay ku leeyihiin dardargelinta dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab dood adag ayaa weli waxa ay ka taagan tahay soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka puntland xilli lagu wado in saacadaha soo aadan lagu dhawaaqo waxaana sidoo kale dhici karta in maanta dib loo dhigo ku dhawaaqista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka puntland guddiga xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale ku dhawaaqista xubnaha cusub ee baarlamaanka puntland ayaa dhankooda waxaa la sheegaya in uu khilaaf soo kala dhexgalay kadib markii qaarkood ay sheegeen in aan la hoggaansamin karin amarka madaxweyne siciid cabdulaahi deni ah inaan dheg jalaq loo siin wacyigelin ee baaqi ka soo baxay isimada puntland ee ku aadanaa in doorashada lagu galo afartan iyo sagaalka xubnood ee soo haray marka laga tago toban iyo toddobada xildhibaan ee ka imaanayay dhanka deegaanada isisi qaatimo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed karaash ayaa waxa uu sheegay in uu soo dhoweynayo go-aankii ay khaatimo ay kaga baxeen puntland sidoo kalena uu ku baaqayo in doorashada lagu galo afartan iyo sagaalka xubnood ee soo haraya halka siciid cabdulaahi denina arintaas uu ka soo horjeedo uu sheegayo in lixdan iyo lixda xildhibaan ee baarlamaanka puntland uu ka kooban yahay ay tahay in doorashada eh, soo aadan ay qayb ay ka noqdaan taas oo ka dhigan in xubnaha ay siisi khaatumo laga qoranayo suuqa howlgallo ka dhan ah dagaalmayaasha al-shabaab ayaa weli waxa ay ka soconayaan qaybo badan oo ka mid ah koonfurta gobolka mudug waxaa jira in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ay wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey oo ay doonayaan in al-shabaab ay uga saaraan deegaanada ay uga sugan yihiin koonfurta mudug iyadoona dowladda ay horey uga hadashay in halkaasi khasaare xoogan ay ku gaarsiiyeen al-shabaab in ka badan hal milyan iyo shan boqol oo guri ayaa la sheegay in ay ku burbureen duqeymaha ciidamada yuhuuddu ay ka wadaan magaalada khaza iyo horaantii bishii oktoobar waxaa jirta in sidoo kale tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay kuwii labaatan kun oo ruux halka lixdan kun oo kalena ay ku dhaawacmeen duqeymaha yuhuuddu ay ka wadaan magaalada khaza iyadoona dhanka yuhuuddana khasaare xoogan uu ka soo gaaray halka tobanaan ka tirsan askartoodana la sheegay in waqti xadirkan lagu dabiibayo cisbitaalada ku yaala gudaha israa'il kadib markii ay dhimirka ay wax ka noqdeen waxaana jirta in sidoo kale dagaalyahanada iska caabinta ee xamaas ay gulo waaweyn ay ka gaareen dagaalada ka soconaya gudaha magaalada khaza maadaama israa'il ku dhowaad saddex bilood ay wax natiijaha ay ka keeni la dagaalkaasi ka soconaya magaalada khaza qaarkoodna ah, mas-uuliyiinta ugu sarreysa israa'iil qaarkoodna ay ku baaqayaan in gebi ahaanba dagaalkaasi la joojiyo maadaama khasaaraha uu kusii kordhayo dhanka israa'iil tobannaan sano kadibna ciidamada qaramada midoobey ee ku sugan waddankaasi maali ayaa guud ahaanba iskaga baxaya waddankaas iyadoona ciidamadii ugu dambeeyey ee halkaasi ay ka baxayaan maanta oo ay taariikhdu ay tahay kow iyo bisha disembar golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa horey u mudeeyey in maanta ay noqoto maalinta ugu dambeyso oo ciidamada qaramada midoobey ku sugnaanayaan waddanka maali toban sano ay ku sugnaayeen waddankani wax natiijo ah kama keenin iyadoona ilaa iyo saddex boqol askari oo nabad ilaalinta qaramada midoobey ah lagu dilay maali waxaana ay noqotay wadanka labaad ee ugu dhimashada badan marka la eego ciidamada qaramada midoobey ee lagu dilay wadamada caalamka waxaa keliya ka horeeyo waa wadanka lubnaan kuuriyada waqooyina waxa ay sheegaysaa in dayaxgacmeedyo wax basaasa ay diri doonto sanadka cusub kim jon un iyo dowladdiisu waxa ay sheegeen in ay qorsheeyeen ilaa iyo saddex gantaal oo ah waa saddex dayaxgacmeed oo ah kuwa wax basaasa in ay diraan taasoo ka dhigan in ay ku sii ballaarinayaan awooddooda ay gobolka ay ku leeyihiin arrintani waxay walaac xoogan ku abuuraysaa wadamada kuuriyada koonfureed iyo jabaan iyo sidoo kale dowladda maraykanka oo siyool ka taageerta dhanka amniga kuwaasoo qodobada u waaweyn ee ugaal ku jira idaacadda kulmiye magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegeysanaysaan markan waxaad kusoo dhawataan xubintii kale ee kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay waxaa la yidhi soomaalay adduunyada admiga ku nooliyo lamid eh. noqo lamid noqo aagawardalaboodna eh. eh. waxaad ka tagtay ugaar iyo dugaag iyo ileen xoola maahide aqoon iyo garaad buu rabbi kugu abuure ku adeegta garashada warbisloodna waxaad ka tagtay kuwa asalka dhalashiyo afiyo diil midayno isku uunahayn baastaan qaran wadaago danta guud ilaashee ummadyahay u noolow sida aadmigo waradna bashiiroo waxaad ka tagtay ilma adeer waxaan nahay aanada qabiilkiioo arsi lagu salladaye ummad yahay u noolow sidii aadmigo kale aryadhaha kulligiin waxaad ka tagteen wax dhambaad asqowdoo ambatood habaawdee wax dhambaad ilduuftoo aad kala irdhowdee aqli iyo karaamaa ilaahay ku siiye ummad u noolow sidii aadmigoo kale warnamiyo maysin warsaday heestuu ra'iisul wasaare xamsiisuu biyey sababtoo hooe usii waliba eran jiray sidii baniaadankan dhagannen warba waamu buntland heesta kula hadlahaya iyada beryahan buu ku jidhe warwaata loogu baaqoo loo bandhigayo sida biniaadankii u noolaawe bulshadeennu haddeerba halmay weekaat aryaadhaha horaaba waxaa loo yidhi bini'aadankuba berigiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkeed yuu kaga baxee war waxaa hore loo yidhi waa macallin baahidu looga baxa dhibaatada war waxaa kaloo horay loo yidhi masiibadu adduunyada ayadaa warnami onti walbaaso badkanti dad handhaha galaan bamba ku furaama dadka kadhaha buuhaan eh. weli bani aadamnimadaana wala baaga ka eh warmadee war mahayside eh. ra-iisul wasaare xamsoo ka qayb galay shirka amniga caasimada wuxuu yidhi saraakiilay eh. waxaad ku faanteen inaad amniga muqdisho sugteen xildhibaan dayfullah dembiilayaashii dilay ma soo qabateen kadibna waxay dhaheen maya waase lagu daba jiraa war intaad leedihiin waa dhinta waa baxsaday war intaad leedihiin waa dila waa baxsaday war intaad leedihiin waa la qabta waa baxsaday war intaad leedihiin waa lagu daba jiraa abni la sugay ma jiro ah, warba raisal wasaaruhu mandhuuu soo shidanahayaa war abwaan cabdinuu yuusuf weliba horangaanay amni taame lama helin jananadoodun tira male leh ma in la tanyahaan laybi goradeeyana aryaadhaha ra'iisal wasaaraha warkiisu inta dembiila fakahayo abni aad ku faantiin ma jiro yidhi waana sax war kale maanay derajadu xarraga maahan kibir iyo xadgudub maahan isxaduuri been maahan war hadalka ra'iisul ma adnaa fahmine faraska waxa jeedalka loola dhacaaha ka sii badiya weeyaan marka ra'iisul wasaaruhu amniga caasimadda in wax badan laga qabtay waa ogyahe eh. dadaalka la sii labanlaabuu ula jeedaa waan wallaweynay dadaalkiinnu haynoo dambeeye eh. shirkii jabuuti ka dhacay miyaa nagu ixtiraafteen warwaaqlo war ma hayside eh. shirkii jabuuti siddeed qodobaa ka soo baxday amniga in laga wada shaqeeyo in nabadda la xasiliyo gobolada in wadahadalkii dib loo bilaabo in heshiisyadii hore la fuliyo in wararka xanafta lehoo saxaafadda laysaga gudbiyo la joojiyo marka waxaan la yaabana haddii qodobadaasoo dhan la joojiyo muusoo carooday faysal oo iswaalay iyo xafna aadan maxay sheegi doonaan axmed oo hadda lelaayo xanafta hala joojiye maxaad adiga u bilowday aryadhaha haddii war xanaf le hala joojiye la yidhaa faysal iyo adna waleeca buri maayaan haaya goota cadda maxaa laga yidhi warwaaqdalbow hadda war mahayside esasi xataa annaga naga farabaxsataye wax la waayey geelow ninkii walambawduda war bashiiro war baadan hayne waa la ysku soo noqone wixii nool adduunyadaay warwaaqlo waxaa kaloo la yidhi cuwaysha u dhalo sanka kala marooro sidii kama jeclaadee sida sanka dhiganayo isa suran waxaana hay sokeeyo walaala warkalamaanay war ma haysaane xildhibaan sanbaloolsho oo ka hadlay shirka amniga caasimada oo ra-iisul xamse ka qayb galay sharciga ninkii adkaadaa sameeyo miyuu yidhi weli waa soo gurguuranayaan miyuu yidhi war mawliidkii mar hor u dhammaaday waan walaweynayma iminka unbaa soo xabaala toosteen war weligiin kalamaanay warka waad rabjisaansi aad waalantihiine xildhibaan sanbaloolsho wuxuu yidhi eh. ra wasaare haddii shiikihii iyo beekaa'imkii in magaalada lagu dhex wata la joojiyey eh. weli cabdibelayaal iyo qoryo badanaa wasiiradaadu wataan eh. magaaladu waa nabad qoryaa lagu dhex wadanaana iswaafaqi mayso ninti majaranayo dabajeex lagu waardiyeynayana wax la aqbali kara maaha nin suuqa wax ka gadanayo jidadka loo xirayana gar maahan qore meeshii lagu arkana iscaburinaa ka jirta caasimadaha adduunkoo nairobi noogu sukaysana waxaasoo kale kama jiraan labada kun la galay mana rabno qori wadda lala taagan yahay hee agaasimaha hay-adda nabadsugida mahad salaad garan kubadda cagta wax iska soo gala haddee isagoo lugaynaya hangaari wadan waar ma kubaddu ciyaaraa maryaadaha bashiirow adigaan war hayna xildhibaan sanbaloolshe lama jeerow taliyaha nabadsugidda soo naqday qoryana ma qaada jirinuu yidhi war cabdilow sanbaloolshe wuxuu yidhi amniga caasimada maxuusleeyaa sugtay war beledweyneihii muqdisho miyau isku qalday war adinkaan fahmina warka sanbaloolshe khawaarijta haddii lagula diriro gobollada caasimaddu nabad bay noqonaysaa war caasimaddu inay nabad tahay anigu waxaan ku ogaaday markaan istaadiyo muqdisho ku arkay boolisuula wato amniga sugaya gorgarow taageeradaa kula tagtay xabaduhuna maxay ahaayeen warma waxbad saaxiibtinimaaxdo kor loo ridahayo war wasaaruhu wuxuu yidhi adinkaa falane magaalada dhagaxsiima oo li doono shacabka iska daaya xataa annagaa dhib ku qabna ah, oo dhagaxda ma layska qaadaya dadkii dhigamiyaan laga talagelinayn war dhagahaanta dadkii dhikidii inoo dabakahan ahaayti warbaw dhagaxuma beesuu qaadanahayey war-iisul wasaareo shirkii amniga looga hadlaya ku dheeraaday wuxuu yidhi waa daalnay sababtoo ah dhaanta male leh male hees male gabay male leh shiri ma leh guubaaba ma marka bahdii sugaanta meeday miyaynaan casuumin kadibna su'aashaas markaan dadka weydiiyey waxaa laiigu jawaabo yidhi abuu masuur roobow oo fadhiyoon ka xishoonnay war abuuroobow hooburoogi nashiidadii bunayati bunayatita maylanka gaadu waay warmadee wasaaradda awqaaftii wasaaradda fanka iyo suugaanta labaduba labada wasaaradoo dowladda ka tirsanay maxaa loo kala xishoonahayaa aryaadaha ra'iisul wasaaraha samigay cabdullaahba u shirbo wuxuu yidhi ow beledka bilicdisiiyo banooni wees barbar socdaan beledka bilicdisiiyo banooni wees barbar socdaan war cabdulla waxaan u malaynahay inaad soo wado shirib iyo dhaanta waa shirka shaqaystaha shalaayine warwar ma haysiin ciyaarta galmudug oo inay badasi isku qaadatay oo garoonkii oo dhan toos ka wada shiday taageerayaashooduna ceelasha ilaa suuqa xoolaha ay ka yimaadeen ayaa gabagabadii la bareejiyey war hirshabelle haba soo daahayna waa imaanayaan war taageerayaasha markii la bareejeeyey madaxaanna furan waa kuwii dhihi jiraye madaxaanna jaban ma yidhaahdeen urba buntland banaanigan ka qaybgeli mayse hadda ciyaarka culus baa u taalla warbashiiroo sanadkii hore markii goolka laydinka dhaliyey ayaa ciyaartooydiinnu waxay dhaheen buntland inay soomaaliya ka timid ahaan doonto u malayn mayno marka ma hadalkii ka dhabayseen naw adiyakuna miyay goosteen war galmudug iyagaa ciyaarta toos u tabanayay warbow marka horeba reer mudug banooni la dheelsiyaa qalad ahayde madaxweyne saciid cabdilaahi deni wuxuu yidhi soomaaliya hadda cunqabatayntii waa laga qaaday laakiin buntland bay cunaqabatayn saadhnay dhaqaalihii beesha caalamku noogu tala gashayna hadda muqdishoay ku xayiran tahay waar bashiirow kutayadii buntland meeday warboowaqlow hadalka iga dhexgelina madaxweyne siciiddani waxaa kaloo yidhi toddobiyo tobanka xildhibaan khaatumo waa la soo xulahayaa hadda cideedii kadha iyo cid ka hor imaan kadhaana ma jirdho isamada buntland go'aan soo saarana waxay dhaheen khaatumo go'aankay gaadhan waa ku mahadsan yahin waan u xildhibaanada buntland sagaaliyo afartanka soo hadhay baa lagu kala calaf qaadahayaa war bashiirow arrimahan ka dhacaya buntland iyo khaatumo muuse diiraddu ku eegaya warwaaqlow buntland garanmaysa haysan inuu xaaladeeda odayaalbaa u talinahaya waa degan tahaye eh. kudayow buntland kudayow eh. siday dowladeedu tahay warbashiiro warmahaya sida madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed garaash wuxuu yidhi eh. go'aankii isimada esasi qaatuma waa lama taabtaan warbow hadda hadduu run sheegahayo weli waa ka madaxweynahay muxuu isu casili waaye warbashiiro waa idinka cunuqabateyn ka cabanaye cunuqabateynta canshuurta aad ku soo rogteen esasi qaatuma waa maxay war yamyam iyo qadaadweyn meel kasta waa joogaan warbow hadda maamul kasta cashuur inuu qaado xaq buu leeyahay aryaadhaha war ma haysina raggii galcad ku gurgu guurta eh. ma gaareen mase waaga dhexay sii socdaan cabdulow raggaan ogaaya gabdhuhu sida aan arkay ugu horbaroorteen eh. soo noqod uma yaal waar habluhun hubkoodii ma qaateen iyakuna war horta rununugood wax ku duugan eh. mana fahmay war rununugood waxaa layidhi daari calisow iyo kuwo badanoo lamida ah, iyo kuwa ku xihanaa jooga war daari calisow horta marar badanaa layidhi waa dhintay ma kuwo kaloo badanaa jira mase waa isagiioo soo noolaaday aryaa wax dhinta sooma noolaadaane waa baxsadaa lagu yidhi warkalamaani war ma haysaane maar ayaa tiyaatarka qaranka abwaanguure wuxuu madaxda dhaqanka iyo fanka heshiis heshiis kula galay baa layidhi dalka ciraaq bawa saydaati wasaadati tacaawunu shacba soomaali ma yidhi war shacabka ciraaq miyuu dhaha tiyaatarkiin israqaan ku dhisto war ciraaq waxaan soo marnoo kaley soo martee yaa labadeenna cashar laga baranaya war ciraaq waa dal is dhisay waa dhintay waa baxsaday naga daaya sidii bini'aadanka u noolaada waanabgaanguure markuu meesha tagay ma la yidhi ku soo socsaaba furan ku soo socsaaba furan war ciraaq soomaali loogama hadlee fadal yaa shaacir baa lagu soo dhoweeyey manashiidaa loo qaaday intaan garanayo way dhaaftay horta waa yaabay injineer faahad cali xasan safiirka wadamada carabta qaabilsimiya war kalamaana idinka ugaariyo dugaagiyo ileen xoola maahine aqoon iyo garaad buu rabbinagu abuure ummad yahay u noolow sidii aadmigoo kale u noolow waxaad dhegeysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo barnaamij midkaan lamid ah intaan ku kulmi doonno sidaasi nabadgelyo Thank <laughs> you.

dirtaa kaalidaashi kugu celiisa daabkiwaxay doodi furan tahay ruux guuda raanjiiran waxay doodi furan tahay ruux guuda raanjiiray marka aad gudigaatiin waxay doodi furan tahay ruux guuda raanjiibay waxay doodi furan tahay ruux guuda raanjiibay marka aad gudigaatay xaquu guuduley

caafimaado dayaxyo cadeede dabka lagu xirtaay ogaashadaadana degdeg laygu keenayo diga ogashadaadana degdeg laygu keenayo aniguba daraada waan soo dabadiga rogashadaadana degdeg laygu keenayo diga rogashadaadana degdeg